dhegeystayaal idirkiin baa meeloo joogtaan si walbood ina maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaal wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimo isniina ah. taarikhd waxay ku asteysan tahay saddexylabaatanka bisha janaayo sannadda labakunsaddeylabatan qodobadaad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid a ah ciidamada dowladda oo la soo wariyey inay dhaqlaaqyo ciidanka wadan wadaan ka mid mida ah deegaanada galmudug waad maqli doontaan sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa koonfur galbeed oo iyana weli xal loo raadinayo arrimaha ka taagan muranka khilaafka doorashooyinka iyo dagaaladii shaqaaqooyinkii ka dhacay dhammaadkii sannadii hore waad dhegeysan doontaan waxyaabaha kale aad barnaamijka ogaal ku maqli doontaan waxaa qeybka madaxweynaha puntland oo sheegay in boosaaso laga fulin doono qorshayaal horumarineed iyo mashaariic muhiim u ah puntland iyo deegaanadeedaba waad degeysan doontaan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliyana waxay si adag uga hadashay hadal ka soo yeeray xisbiga midigta fog ee sweden oo lagu ogolaaday in la gubo kitaabka qur-aanka kariimka ee sharfan dowladdu way cambaarisay qodobadaas iyo qodobada nagu soo kordha ayaad degeysan doontaan u diyaar garooba ogaal dhegeystaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal ciidamadeennu si weyn bay u adkeen ammaanka isgoosyada dhan way buuxiyeen jidadkiina way xireen waa run waa run markuu falku dhaco kabacdi bay isgoosyada qabteen adkeeyeen laakiin foojignaani waa falka ka hor qeybaha hore ee barnamijka ogaal ayaan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilaawna ee galmudug waxaa lasoo warinayaan ciidamada dowladdu ay wadaan dhaqdhaaqyo ciidan iyo howlgallo amniga loo xaqiijinayo ay ka wadaan qeybo mid ah deegaanada gobolka galguduud gaar ahaan magaalada galcad oo dhowaan ay ciidamadu la sheegay inay dib uga soo baxeen balse ay dib ugu noqdeen waryaheena galmudug inooga soo waramaa xasan axmed maxamed ayaanu ka wareysanay wararkii ugu dambeeyey arrimaha militariga soomaaliya iyo dadka deegaanka oo shalay la wareegay deegaanka kala hadda ee gobolka gaduud waxaa maanta halkaas ay ka bilaabeen howlgalla miina baareys iyo dhaqaqyo xoogan oo ku aadan qaabka ay u tegi lahaayeen goobaha kaliya weliba faysal ay kuleeyihiin xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha hogaaminaysa ciidamadan waxay xaqiijinayaan in tiirado minooyina ay kasoo saareen gubi ay ku dagaalamaan ciidamada dowlada iyo xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee gudaha deegaankaas sidoo kalena weli ay wadan haldoka miina baarista ood ka wadan deegaano badan hoostaga deegaanka kalacad ee gobolka galgaduud sidoo kale saraakiisha ciidamada ay cadeeyeen in ay ku sifayaan goobo horleh oo falastiim ay kulahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna howlgalka uu socdo ay ku ballaarin doonaan deegaanada kale ee ka tirsan gobolka galgaduud ee weli fursik ay kuleeyihin xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab deegaanka galaad oo shilay ilika dambe ay la wareeyay milatariga soomaaliya waxaa kusoo beegmayaa xili maalinka jimcaha lasoo dhaafay weerarka bilowdeed ee lamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen halkaas kaasoo dhaliya asaare kaladuwan oo isku jira musiye daawa markaas dadka ku dhintay qayb uu ka ahaa abaanduulihii ciidamada danaba ee milatariga soomaaliya gaar ahaan kuwa sida kaasa oo kaa baran waxaana saraakiil shaycadeeyay inuu si weyn u adkeeyeen ammaanka deegaankaasi islamarkaasna meelaha kala duwan ee deegaankaas meelku ah hadday ku joogeen degmada kala dowlada federaalka iyo kuwa dadka deegaanka sidoo kale deegaanka ee degmada xeeleer waxaa deegaanada hoos yimaada howlgabana yarbaarasa ka wadajoogdegmada milatariga soomaaliya deegaanka waxa ciidamada xaqiijiyeen howlgalada yarbaarasa wadajoogda ammaanka oo xaqiijiyaan wariyeen xasan axmed maxamed oo galmudug inooga soo warama ayuu ahaa oo aynu ka wareysanay wararkii ugu dambeeyey ciidamada amniga oo howlgallo ka wada qeybo kamid ah deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada galcad iyo deegaano kale oo gaagdhow markan koonfur galbeed haddaan eegnana magaalada baydhaba ee xarunta kumeel gaarka ee koonfur galbeed weli waxaa ka socda shirka diwheshiisiinta oo markaa guddiga farsamadu ay wadaan kulamo gaargaar oo ay la yeelanayaan siyaasiyiinta waxgaradka iyo xubnaha kale aragtida duwan ee markaa ku muransan arrimaha xukunka koonfur galbeed mudxureedka lafta green iyadoo oo madaxweyne xasan sheekhna muddooyinkan uu halkaa ku sugnaa uuna isna ka waday dhankiisa kulamo uu la qaadanayo xubnaha siyaasiyiinta murashaxiinta ka aragtida duwan cabdicasiis laftagareen iyo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka uu kala hadlayay in markaa xal loo helo xiisada siyaasadeed ee baydhabo ka taagan taasi oo gacanka hadal sababtay dhammaadkii sanadkii hore oo magaalada baydhabo ay ku dagaalameen xubnaha taawacsan mucaaridka iyo ciidamo ka amar qaata laftagreen waxaana sidoo kale arrintan iyana waxgaradku ay qeyb ku leeyihiin oo ay raadinayaan xal sidii ay u heli lahaayeen arrimaha waxaa lagu wareejiyey waxgaradka sidii la sheegay xubno askara oo ka qeyb galay shaqaaqooyinkii ka dhacay baydhabo ee u dhexeeyey eh, ciidamo taabacsan hogaanka koonfur galbeed lafta gareen iyo kuwa iyagu mucaradku markaa taabacsan odayaasha iyo waxgaradka koonfur galbeed oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in lagu wareejiyey dhalinyaro iyo dad kale oo askar ahaa oo yana qeyb ka ahaa dagaaladii iyo shaqaaqooyinkii ka dhacay magaalada baydhabo dhamadkii sanadii hore maynhani wareejay markanka horeyti dhalinyaro labaatan iyo sadeedii disembar dhacdadii kudhiidii guriga farkeeta dhalinyaradii qobaday iyanhani wareejay iyo oka koobanyin labaatan maxbuus yaanahani wareeji haddii unahno odayaashooda dhaqanka taas oo dariiq badan lahaan mari ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan madoowe madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed odayaalka dhaqanka siyaasiyiinta markii laku wada xaajooday kadibna la gorday in nimankaas xorriyaddooda la siiyo yaa mayba iyo maantana yaa ka gabagabawtiiritaansho amba xorriyad la'aantooda waa dad maygan kuma hadnaqeeye madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynaha koonfur galbeed oo usuna warqad afis ah ha kala faaqi eh, gudoomiyaha baarlamaanka mahadiha kudeerta oo dadaal iyo juhdi badan geliy runtiin kuma hadnaqe may maha taas bilaaran aan kuma hadnaqe taliyaha siyaydada sida wadaninimada iyo soomaalinimada gajarta oo isla markii shalay markii la wareejiin kusuuna goroday inay dadkaas walal walaagay xaquuqay oo la oo meelaha kama qonaayeen isu diiwaangeliyo odayaashiisa dhaqankana si sharafleh aan dhohayo oo warwareegan lahayn runtiisuuna ka ammaanaana dowladda federaalk iyona dowlad goboleedkabana may ku codsadaane taliyaha ma erforn haddii unaana dhaqanka taliyaha shacabka reer koonfur galbeed ee arikoon taliyahaasi xidhi meeraano waa taliyaha shacabka reer koonfur galbeed runtii haddii taliyayaasha oo dhan saasnaqada lahaayeen waldhibaatale ama dhihi lahayn mayba ku codsadaane taliyaalka kale niyusukadaydan eediyadan mahasantiin mahadbilaarangaan naqaanalan kasta oo reer koonfur galbeed samaha fadow shacabka reer koonfur galbeed maynka baaqane may lahaaye dhabbagi oo nabada lahaaye amba tubti nabada amba jidkinabadilan walba sidiisun gordaw jidkaasa hayna maanta mahabisyan yaa la wareegni bara geeka mayka jarne wal alla walaagi dhaawaay amba dhibaay amba xaaladda jari kulli yatari koobahayna barina ma in gudbiyaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeedan gudbiyaana may hoostunku hirignaan gudnugnaan ini dalkan iyo dadkan nabadgelyo helaan dadkan i dalkan lanwelbaman xoreeyana ka noolado langnin laynka caburayna langnin laynka dhibaatayna lanwalbabana kulladuu xaqin xaqahu inuu sahalow yaa ka dadaalana odayaalkiin dhaqanka markii shacaba umaybasingleenaa isdejiye xaaladda oo nabadgelyada walan dhamaase ay la suubinay aragoo haytan inta hereerinkaadiiyow mal dhaafaw inta maanyafuurka may dhaafaw inta dulugda mal dhaafaw inta waxaa waaye meelan qaxootiga deganyo mal dhaafo marka unoonta iskal wareegan ini haddana dhibaato la abuuro may male ini walo nin surgalana lana hayna oo maanta ilmoogan iskoolan indhikadu maanta waxaa waaye una nabada kale socona maanta askarteen waxaa waaye eh, isgageed iyo nay isdhibaateen miinbaahan nimeel waa iskula jeesadaahan liinbaahanye askartana maybaa kabogaadiya eh, maybaa faraanahe ini oo amniga ka shaqeeyaan ini lanjeclaysi ku bahan ini shacabkan dhibaatayn intaasaan kabaaga qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya ayay ahaayeen oo markaa sheegayay in lagu wareejiyey xubno ka galay shaqaaqooyinka dhacay magaalada baydhabo shaqaaqooyinkaasi waxay u dhexeeyeen ciidamo taabacsan hogaanka koonfur galbeed cabdicasiis laftagreen iyo ciidamada xubnaha murashaxiinta mucaaradka markana wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya waxay si adag kaga hadashay falkii sweden ay ku ogolaatay in markaa lagu gubo kitaabka qur-aanka kariimka qolkeebe wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya waxay sheegtay inay si aad ugu cambaarinayso falkii ay xubnaha sweden ku ogolaadeen nin xag jira oo kamid ah xubnaha midigta fog ee sweden in markaa uu gubo kitaabka qur-aanka kariimka kuna horgubo safaaradda jamhuuriyadda turkigu ay ku leedahay magaalada stockholm waxaana arintaasi ka dhalatay falcelin ay sameeyeen dalalka islaamka hogaamiyaashoodu koob bishii january oo ahayd markii ay dhacdadani dhacday arintan waxa ay ku suntan tahay ku-xadgudbidda xurmada diinta iyo kicinta dareenka muslimiinta caalamka oo dhan ayaa lagu yiri wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya qoraalka soo baxay in la ogolaado falkan ceebka ah ee lagu aflagaadeynayo karaamada iyo qiyamka islaamka waa waxaan gebi ahaanba la aqbali karin ma ahan wax markan dhiirigelinaya wada noolaashiyaha iyo wadajirka iyo sidoo kale in markaa lagu xadgudbo dalalka islaamka tani waa abuureysa cunsuriyad una adeegaysa ajandayaasha xagjirnimada iyo argagixisada alle ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya waxaa lagu yiri sidoo kale qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda federaal oo ah wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah xukuumadda soomaaliya waxay cadeyneysaa mowqifka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ku aadan kuna baaqaya muhiimadda ay leedahay faafinta qiyamka wada tashiga dulqaadka iyo wada wadanolaashiya iyo diidmada naceybka iyo colaadaha waxay dib cusboonaysiinaysaa muhiimadda ay leedahay in la ixtiraamo astaamaha diinta lagana fogaado horinta naceyb iyo horin colaadaha iyadoo oo la adeegsanayo xadgudubka iyo qalloocinta iyo aflagaadeynta diimaha xurmada leh iyo sidoo kale dhaqanka islaamka soomaaliya waxay ugu baaqaysaa sweden inay qaado tallaaboyn adag oo ka dhanana sii kordhay ee dhanka muslimiinta waxayna ku boorinaysaa dhammaan xubnaha beesha caalamka in ay markaa qaataan mas-uuliyadda ka saaran ka hortagga islaam naceybka sweden waxaa dhawaan ka dhacay fal aada u xun kaasi oo ahaa inay ogolaatay xukuumaddu in nin xag jir ahaa oo aada ugu jeesjeestay diinta islaamka uu markaa ku dhiiraday fal dunida oo dhan ka cerisiiyey gaar ahaan dunida islaamka waa in markaa ninkan oo ka tirsan xubnaha midigta fog loo ogolaaday in markaa uu gubo kitaabka qur-aanka kariimka kuna horgubo safaaradda jamhuuriyadda turkidu ee ku leedahay magaalada stockholom ee dalka sweden dhaleecin caalamiya ah iyo falcelin ayaa ka timid arrinta turkigu waxa ay markaa baajiyeen booqasho uu ku imaan lahaa dalkooda wasiirka arrimaha dibadda sweden oo dooneysa in markaa gaashaanbuurta naato ay ku biirto kalana hadasho rajab dayib erdogan hogaamiyaha waddanka turkiga wuxuu turkigu arintaa ku tilmaamay inay tahay mid markaa kala fogeyneysa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal swiran iyo turkiga xilli swiran ay u hanqaltaagayso ku biiritaanka gaashaanbuurta naato ay dooneyso inay markaa ku biirto dalalka marka ay u baahan tahay inay hesho codkooda iyo taageeradoodana waxaa kamid ah ee saameynta kule gaashaanbuurtan wadamada turkiga oo haatanba xiriirkoodu uusan ahayn mid wanaagsan markan puntland haddaan eegnana hogaamiyaha puntland seyid cabdulaahi deni waxa uu ku sugan yahay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxauu kulamo la qaatay xubnaha waxgaradka cuqaasha iyo bulshada qeybeeda kala duwan ee magaalada wuxuu kala hadlay in marka laga shaqeeyo ammaanka magaalada boosaaso iyo horumarinteeda waxa uu ballan qaaday in laga fulin doono magaalada mashaariic horumarineed oo muhiim u ah deegaanada puntland iyo arrimo kale ayuu soo hadal qaaday oo ay ka mid ahaayeen doorashooyinka iyo diiwaangelinta doorashooyinka qofkii codka ee la filaya in laga fuliyo ama laga qabto deegaanada meesha dadku ka fiirinaya meel ka duwan baanu ka fiiriyey erbord diyaarad kasoo degi karta meesha waa ku yaala laakiin erbord diyaaradaha waaweyn ee kaargoga kasoo degi karaa meesha ma olin meeshaan waxaan rabnaa inuu noqdo dekad labaad oo exbortiga dalkan laga dhoofiyo ee umaanan talagelin basenger iska soo dego oo ka tago intii hore aan haysan intaa waa ku filnaaya waxaa loo diyaarinayaa hadda inuu noqdo erbord cabacity ule diyaarad kasta adduunka jirta inay kasoo degi karto culays kastana leh waxaa intaa weheliya fasilitigii diyaaradaha u baahnayn haddii hangaradii noqon lahayd haddii col storageka noqon lahayd haddii dadka faraha badan ee imaanaya hoteeladii ay degi lahayd ay noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd bee-a saalix u ah in dad ganacsato waaweyne dalkan yimaadaan hadafka eroboorka isballaarintiisa qaybnaha hadda dhammaatay fayska saddexaadna hadda aan dhagax dhigi doonno terminaalkii iyo mashaariicda dhinaca col storageka iyo waxaas ay yihiin waxaa kaloo muhim u ah dekedda ballaarinteeda oo insha allah talaada la dhagax dhigi doono qodobka ugu weyn ooaan rabo inaan ugu bashaaraya waxa weeye in dekedda loo qorsheeyey in dhismahana socdo shaqadiina ay socoto weliba bisha labaad ama saddexaad horaanteeda nidaamka containarka boosaaso uu furmi doona hadii ilahay facilitigii konteynarada lagu dejin lahaa olredy waa yaalaan eh, waxaa dhiman uun waa arrimo yar yaroo farsamo maantaan tegey waxaan rajaynaynaa february march inay bilowdaan iyadana waxaan isleeyahay deganaanshaha magaalada iyo kobaceeda dhaqaalaha qayb badan bay ka qaadan doontaa ganacsato badan baa intay alaaba berbere kala soo degaan haddana dib u soo raraan boosaaso dib u keena culayskaas waxaan rajaynayaa inuu isna meesha ka haro waxaan muhiim ah oo insha allah intaas markay dhaqaaqdo qorshaha ugu muhiimsan uu yahay adkaynta amniga iyo horumarkiisa waa joogta laakiin magaaladan waxaan u baahannahay waxa weeye jidadkeeda inaan wax badan ka bedelno inta aan joogno waxaa ku jira afar jid ayaan dhagax dhigi doonnaa haddii ilaahay mid socday oo laba kilomitr lagu kordhinayo iyo saddex kaloo cusub intaas kaafi kuma ah magaalada baaxaddeeda marka la arko waxaan rabaa inaan ka codsado dadka waxgaradka ah in dowladda gacan ay ku siiyaan furidda meelaha jidadka la raba in la mariyo cilladda xaafadaheenna ka jira waad ogtihiin xilli la soo burburay magaaladan kobocday duruufo gaara ah ayay oo aan xilli aan laga fakarayn laamiyo iyo jidad iyo ina magaaladu saas noqonayso dad tabaalaysan oo aanan korontada iyo biyaha ka fogaan karin waa laysdhex degay marka magaaladu sidii haddii town balan loo socda qof walba halkaa deg la dhihi lahaa duruuftii jirtaan ma saamaxaynin waxaan rabnaa dib inaan u qaabayno magaalada oo ay noqoto sida magaalada dowladda puntland ay ubadan lahayd ay noqoto magaaladii ganacsiga iyo magaaladii dhaqaalaha oo si saxa ah ay uga hordhasho waad ogtihiin muddadii dhaqaaluhu uu ku koobnay in dekedda wax lagala soo dego dhibaatada weyn oo dhacday waxa weeye magaaladii inay xamili weydo inay yeelato hoteello waaweyn oo dadka kala duwan ee maaragtay martigelis daban hoteello badan baa jira laakiin waxaan u baahannahay muuqaalka magaalada inay noqoto magaalo cid walba shirarka waaweyn shirarka ganacsi maxaa la yidhahdaa carwooyinka waaweyn magaalo muhiim u ah geeska africa iyo soomaaliya iyo badda casba inay noqoto saas weeye hadafka guud oo dowladda fishinkeeda ah inay magaaladaa noqoto waxaana gacan ka geysan kara dadkeeda madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayuu ahaa oo boosaaso ku sugan kana hadlayay qorshayaasha puntland ee kaga aadan magaalada ganacsiga ee gobolka bari barnaamijka wel aad idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan dhegeystayaal joora dhegeysanaysaan idaacadda kulmi inaad naga socotaan dhegeystayaal markan dowladda soomaaliya hay-adaheeda amniga waxaa marka lagu eedeynaya inay ku fashilmeen wax ka qabashada arrimaha amniga caasimadda iyo sidoo kale inay wax ka bartaan weerarada soo noqday ee al-shabaab ka geystaan xarumaha dowladda iyo hoteelada maamulka gobolka banaadir xaruntiisa ayay shalay al-shabaab weerareen waxaana markaa la sheegay inay jiri karaan wadashaqeyn dhinaca markaa hay-adaha amniga xubno ku jira inay fududeynayaan weerarada taasi oo weji kabax ku ah hay-adaha amniga dowladda wasiir hore oo galmudug xil hore uga soo qabtay waxa uu aaminsan yahay inay jiri karaan wada shaqeyn iyo in xubno qaar ay fududeynayaan weerarada al-shabaab ay ka fuliyaan xarumaha dowladda sidoo kale waxa uu markaa sheegayaa inay adag tahay goobaha la galo inta badan in dadka qaar ay markaa iyagu tegi karaan balse ay shabaab u fududaato meelaha qaar inay galaan gudahan u galaan saacadan ka dagaalamaan waxyaabihii dhici jiray wax ka mida waaye waana waxaan isleeyahay aniga guldaloolooyin ama neglijensooyin jira oo ama hay-adaha amniga ka dhex jira ama dowladoo dhan ka dhex jira oo markii wax dhacaan aan wax laga baranayn oo waxaas markay dhaceen inaysan wax si nuucii u ege aysan haddana dib u dhicin un aan dadaal badan xoogaa laga samaynayn ama dabagal badan aan la samaynayn arrimahan oo mar walba soona noqnoqonaya mar kastana leh calaamad ah in la fududaynaayo oo dad yacni dowladdii ka mid ah ama ciidamadii ka mid ihi ah inay fududaynayaan aada moodo ayaa mar walba ka muuqanaysa sababtuna waxay tahay hadda haddaan damco aniga gobolka banaadir in aan tago oo aan gudaha tago ay dhikaar kasta haddii aan siito waa igu adag tahay inaan gudaha tago tanna waxa weeye intaasoo jeegboontiya soo maraysaa intaasaa la soo gudbay meesha ugu dambaysaa la imaanaa meesha ugu dambaysaa falkii laga samaynaa in ay marka gacmo ku jiraan dadkii dowlad dadkii shaqaynayay oo aan la iska jirin dhexdooda gacmo ah oo shaqaynaya inay jiraan ayaa muuqanaysa maalin walbana waxaanu la helayaa qof la aaminay oo dhibaato samaynayo marka in dabagal badanina uusan jirin markii wax dhacaanna aan yani inaan mar dambe waxaanoo kala dhicin aan dadaal badan aysan laga samaynayn cillada noocaasa ah ayaa jiraan wasiir hore oo galmudug hore horey soo qabtay ayuu ahaa kana hadlayay waxaa keenay in mar waliba ay soo noolaadaan weerarada shabaab ay ka fuliyaan xarumaha dowladda markan mareykanka haddaan egrana mareykanka waxaa faafahino kala duwan laga helayaa toogasho ka dhacday qeybo kamid ah wadankaas gaar ahaana ah gobolka california toogashada waxaa ku dhintay in ka badan toban ruux toban kalena waa ay dhaawacmeen goobta ay toogashadu ka dhacday waxaa markaa ka jiray dabaaldeg ay sameeyaan xubnaha dalka mareykanka ku sugan oo ay ugu dabaaldegayaan wax loo yaqaano luna new year waxaa marka california magaaladan ay toogashada ka dhacday degan ilaa lixdan kun oo ruux koonfurta gobolka california ayna ku taalaa waxaana markaa lixdan iyo shan boqolkiiba dadka degan magaaladan ay yihiin dad ka yimid qaaradda aasiya waxaa lagu tilmaamaa magaaladan laguna tiriyaa inay tahay magaalooyinka ugu fiican mareykanka amni ahaan ee lagu noolaan karo wadanka mareykanka balse toogashadii shalay ka dhacday waxa ay markan weji kale u yeeli kartaa waxa dhacay iyo sida markaa ay magaalada loo sii aamini kara inay tahay magaalo nabdoon waxaan dareemayaa walwal aada u weyn iyo walaac oo aan ku dareemayo mid ka mid a ah dalalka dunida ugu fiican ayuu yiri li shia oo yimid xaafadda monotry park loo yaqaano shiinaha ayuu ka yimid afar bil ka hor ayuuna yimid dalka mareykanka hadda aniga aad ayaan u murugeysanahay ma rumaysan karo waxa dhacay ma doonaya inaan halkan sii joogo hal maalin oo kale waxaan dareemayaa dhibaato xoog leh iyo deganaansho la-aan waxaan doonaya inaan dib unugu noqdo wadankayga shiinaha ayuu yiri konton sano jirkan ku sugnaa ama ku noolaa xaafadda monitary bank ee toogshadu ay ka dhacda wakaalada wararka ee routers ayuu la hadlay shalay toogasho waxaa ka dhacday aad markaa ay kaga naxeen dad badan oo ku nool magaalada monitary park loo yaqaano ee california dalka mareykanka kadib markii rasaas ooda looga qaaday dad dabaaldeg sameynayay toban qof ayaana laga dilay sidoo kale toban xubnood oo kalena iyana waa la dhaawacay waxaynu dareemaynaa in meeshan tahay mid ka mida ah meelii ugu nabdoonaa ee dunida balse haatan waxaa muuqata khatar soo fool leh iyo waxaa meesha ka dhacay inay yihiin toogasho aada loola yaabay ayuu yiri toddoba-iyo konton sano jir isna ku noolaa ah monitary park xaafadda loo yaqaano ee dhacda koonfurta gobolka california tani waa mid aada u xanuun badan waxaynu ahayd dad nabadgelyo ku nool iyo darisnimo waxaynu socon jirnay keligeen xilliga aan doonno habeen iyo maalin ma jirin cabsi aynu ka qabnay kooxaha gaangiska ama kooxaha hubeysan ee wax toogta ayay u sheegtay wakaaladda wararka e f b mid ka mid ah dadka ku nool xaafada munity park ee toogashadu ay ka dhacday waxaa toogasho ka dhacday dalka mareykanka aysan ahayn midii ugu horeysay oo inta badan xasoon u noqda toogashooyinka sidaan oo kale kaga dhaca balse waxaa ku kala duwan goobaha ay ka dhacaan texas iyo qeybo kale oo mareykanka ka mid ah ayaa u badnaa goobaha inta badan ay toogashooyinka ka dhici jireen balse waxaa markan dhacdad cusub ay noqotay in magaalo lagu tirinayo mid kamid a ah magaalooyinka ugu amniga badnaa mareykanka laga diiwaan geliyey in toogasho ka dhacday ku dhinteen ilaa toban ruux sidoo kale toban qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dadka xaafadda ku nool walaacay haatan muujinayaan booliiskuna waxay sheegeen inay baaritaanno wadaan si ay u ogaadaan waxa sababay amni darada ka dhacday magaalada barnaamijka waalaad degeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan dhegeystayaal weli barnaamijka war dhegeysaneysaan idaacadda kulmiina waad nagala socotaan saaxiibayaal markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waa xubin aad ku maqashaan hadalhaynta afar iyo saac ee u dambeeyey la hadalhayay baraha bulshada sidoo kale xubinta waxaad ku maqashaan sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada wadajir xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdirashiid ibraahim cali iyo deeqa maxamuud maxamed waaya deeq waa mahadsantaa hadalheynta aynu ku bilaabeynaaye iyadoona ah aynu ognahay in muddooyinka ugu dambeeyeyba dadka social mediaha isticmaala ay aada u hadalhaayeen ee maalintii shalay ahayd weeraradii lagu soo weeraray xarunta gobolka banaadir haddaba dadka baraha bulshada isticmaalaha ayaa aad i aad uga hadlayay iyadoona aynu ognahay in dowladda soomaaliya ama ciidamada ammaanka oo ay sheegeen in markaa goobta qaraxa shalay ka dhacayay ama qaraxyadii shalay ka dhacayay magaalada muqdisho ay ka hortageen arrinkaana lasoo gabagabeeyey iyadoona dowladda soomaaliya ay sheegtay in lix qof ay ku geeriyoodeen weeraradii shalay ka dhacay xarunta ee maamulka gobolka banaadir dadka baraha bulshada isticmaalaha ayaa arrintan aadaad u hadalhayay iyadoona ah iminkanba xaalada magaalada muqdisho ay tahay mid aadaad u degan iyadoona ciidamada dowlada soomaaliya iminkanba leeyahay howlgalo muhiim ah ayay ka sameyn doonaan magaalada caasimada muqdisho hadalheynta dhankii ciyaaraha aynu eegeynaa ee saaxibayaal haddaynu eegno kooxda kubadda cagta arsenal ayaa gul muhiima ka gaartay kooxda kubadda cagta ah ee lagu magacaabo manchester united arsenal xil ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan sanadkan waxaa loo saadaalinayaa the ganars inay ku guuleysan karayaan horyaalka bremeliga sanadkan waxay yihiin kuwa aad u khatar badan konton dhibcood ayay iminkanba horyaalka bremeliga ay gacanta ku hayaan haddaba ciyaartooyda kooxda kubadda cagta arsenal ayaa iminkan aada u faraxsan dibguushii muhiimka ay ah ka gaareen kooxda kubadda cagta manchester united kulanka haddii aan usoo laaban wuxuu ka dhacay garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta arsenal imarat stadium goolka wad waxaa bilaabay rashford oo ka tirsan kooxda kubadda cagta manchester united kan kalena waxaa bilaabay oo dhanka arsenal weeyaan in inkati ayaa soo barbareeyey daqiicaarta markii maraysay saaka ayaa ciyaarta ka dhigay saddex gool iyo weliba ee hal gool kadibna ciyaaryahanka layihahdo lisandro martinez oo difaac dhexe uga ciyaara kooxda kubadda cagta manchester united ayaa goolkaasi keenay oo barbadhaca labi labada kadibna xili dambe enkatia ayaa sagaashan daqiiqo ciyaarta ka dhigay saddex gool iyo waxba oo ay kooxda kubadda cagta arsenal ku guulaysatay haddaba hadalheynta ugu badan waxay tahay arsenal sanadkan maalin maalin kasii dambeysa waxay ugu cadcaddahay inay ku guulaystaan horyaalka bermeliga sababtee tahay xil ciyaareedkan markii ciyaareen sagaal kulan durba waxa ay markaa badiyeen lix kulan marka konton dhibcood ayayna leeyihiin naadiga kaalinta labaad ku jirta waa kooxda kubadda cagta manchester city weeyaan iidan waxay garaacday kooxda kubadda lacagta walfis ciyaaryahanka lahado haalan ayaa laga yaaban yahay oo xilli ciyaareedkan gool sii maraya marka la eego horyaalka bermaliga waxaynu ognahay in xilli ciyaareedkii hore gool ay ku qaadeen ciyaartooyda sida son oo ka tirsan kooxda kubadda cagta tottenham iyo weliba moxamed saalax oo ka tirsan kooxda kubadda cagta liverpool marka masitina geedana kaabiga ay ku haysaa shan dhibcood ayay u jirsadeen kooxda kubadda cagta ee the ganers oo kooxda kubadda cagta manchester united garaacday marka dale inta ugu badanna waxay tahay arsenal sanadkan waxay wacad hadda ayna ku guulaysan kareen horyaalka bermeliga waa haddii bandhiga qorxoona ay soo bandhigeen ay sidaa kusii wadaan weeyaan dhan kaleetana haddaynu eegno kooxda kubadda cagta real madrid laba gooli waxba ay ku garaacda kooxda kubadda cagta atletic balbaw iyadoona kooxda kubadda cagta barcelona iyagana guul muhiima ah ka gaaray kooxda kubadda cagta getafe saxbyal hadaleynta ayaynu intaan kusoo gabagabeynayna ee markan dhanka ay weliba ah qormooyinka horeysa dhankayga cabdirashiidow waxaa lagu bilaabay sheeko xigmadaysan macallin xigmad badan ayaa ardaydiisa weydiiyey ka warama haddii ay geed saaran yihiin afar shimbirood oo afartooda saddex ka mida ah ay go'aansadaan inay duulaan imise shimbirood ayaa geedka dushiisa ku soo haray dhammaan ardaydii waxay ku jawaabeen waxaa ku soo haray hal shimbir balse hal arday ayaa jawaabtoodii buriyey oo yidhi macallin shimbiruhu go'aan ayay qaateen ee ficil ay sameeyeen iima muuqdo sidaa awgeed in go-aan la qaato iyo in ficil la sameeyo waa kala labo dulucda sheekadan ayaa ah ficilka ayaa ka muhiimsan hadalka si kale haddii aan u nidhaahno ficilka ayaa ka muhiimsan riyada waa in aan xisaabsanaa afcaasha iyo waxyaabaha aan samaynayno haddii aad rabtid in aad nolosha ku guulaysato ficilkaagu ha bato hadalkaaguna ha yaraado waay hadday qawamaasantaha qormada ugu dambaysa dhankayga hadii aan eegan waxaa lagu bilaabay sidan waxaa leeyahay adduunka waa lagu daalaa balse xuska iyo dikriga ah allah lagama daalo diris la noqo ruux mar waliba noloshaada kuwa abuuri kara naxariis iyo nolol dhammaystiran hadii ay nolosha kaa wareerto aad garan weydo meel aad ka bilowdo salaada ha noqoto ee leeyahay meesha aad u cararto waana muhiimida ah. micno ma samaynayso meesha aad ka timid ee arinka micnaha sameynaya waa meesha aad ku socoto leeyahay iyadoona qormada sidaa lagu soo gabagabeyey waxaanu ka socoganay qof baraha bulshada kusoo gala ismaaciil bulle xubinteena waa naga intaa saxib bandhiga warbaahinta bulshada maqleyseen oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaal markan cameroon haddaan eegno dalka cameroon qeyba ka mida ah magaalada caasimadda ee yonda meludha waxaa laga helay meydka wariyacaanka ahaa wadankaasi oo shan maalmood ka hor la afduubay ayna afduubeen kooxaan hibtooda la garan martines zogo oo ahaa agaasimaha warbaahin gaar loo leeyahay oo ku taalay magaalada caasimadda ee yonda ayaa la afduubay toddobaiy tobankii bishii januari xilli uu isku dayey inuu baxsado gaarana xarun booliska ku leeyihiin qeybo kamid ah meel udhow magaalada caasimada eyondha warbaahinta dowladda ayaa sidaa ku warantay master zogo waxa uu ahaa tabiye tabiyaa mid kamid a ah barnaamijyada aadka looga xiseeyay wadanka cameron waxa uu ka hadlayey arrimaha ku aadan dhibaatooyinka ee geystaan kooxaha hubeysan ee wadanka ka dagaalama waxaa ninkan oo koobi konsano jir ahaa inta badan uu ahaa mid markaa soo tabiya xogaha ku aadan arrimaha muhiimka ah ee waddanka ka jira si gaar ah kooxaha fallaagooyinka dhibaatooyinka ay dadka u geystaan waxaynu helnay meydkiisa gaari ayaanu ka helnay waynu xaqiijin doonaa waxa markaa ku gadaaman ayuu yiri mid ka mid ah booliska oo la hadlay warbaahinta markaana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan qeybihii dambe ee barnamijka wara dhegeysanaysaan markan waxaad kuso dhawataan dhegeystayaal xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna lee waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay aryadhaha kale maane muqdisho horta xay galabsata war muqdisho xaruntii midnimadiiyo waa magaalo madaxdii midday eedday amay tahay war muqdisho waa maata koris macbuud noogu deeqaye masiibada maxa ku salliday war dadka muqdisho waxay gara waayeen in munaafaqa dhuunta maalin looga idleeyo muqdishoy barbaarshahay hooye maxasta korisiya maatida daryeelay madfaca lagugu riday iyo ma mutaysan qaraxyada muqdisho magaalo madaxdeena ilaahu masiibada kaa dulqaad waxaan ku darayaa muqdishay muuq wanaag masiibada dhiillada iyo murugada joogtada rag baa kaa mayrayee muddada maalmaha u hadhay muraal ii iisiilahow arya waa runtaahe muqdisho murugada iyo masiibada mar waa ka bixi doontaahe horta koow dadka joogaaho maskaxya maanba ha yeeshaano minankoora balaayadaan ku dhex jirtana heeska soo bixiyaano intayse balaayada qarsahayaan bugdhaaxaaho waa ka dhex yeereen war masiiba intay joogto murugo la huri maaye madax iyo shacabba in loo midoobo waa lagama maarmaan war kalemaanay waxaan dhihi lahay muddaa reer muqdishow khawaariij muhdiyiinuu maatadeenna disho murug aan aragnoy masiibooyin fulsheene maskax baa la rabaa cadowgaa lagu mooso wartaashawanna waxaan ku sii dari lahay dowladnimaa macaan nabadgelyaa dhowritaan mudane mana aha wax gadiyo suuq maawiya yaalle mu'di iyo maxaa kii qarshay maadsi kala haysta war kalemaanay muqdishow masiibo kuma cusban laakiin waa ka bixi doontaae xaruntii gobolka banaadir la weeraray baxaya kadibna niman hubaysanaa gudaha u galay weliba dhinaca suuqa degmada xamar weyne ayay qaraxa ugu horreeya ku dhufteenu inay shacab laayeen waa shaqadooda xaruntana mas-uuliyiin iyo shacab wixii joogay badi waa la la layidhi ilaa haddana dadka magacalo khawaarijtu xarunta ku dileen waxaa ka mid a agaasimihii naafada oo aragga la'aa oo la dhihi jiray axmed xasan warsame allaha u naxariistee war khawaariju waa cadow curyaan iyo camoole iyo caruur iyo ciroolo kolay tahay ciday dhaafayaan male warkalamaaney nin u maleeyey in khawaariijtu bini'aadmi yihiin wuxuu yidhi xaruntii dalkaagiiyo markaad xamarku duulayso caasimad xaggee baad ka dhigan leysma xaasido eh war waxaa kaloo la yidhi xamar dhaxalumay helin di korkeeda lagu qubo xamar dhaxalumay helin in dadkeeda lagu dhibo war waxaa kaloo la yidhi xulufooyin baloxiisa u qaboo xaduudkii gudboo xarkagoostay baa ku xumaynayee xinjir qumata iyo xamaray dagaal war waxaan maqli jiray xamarey waa lagu xumeeyaye yaa ku xaal mari doone war dadka xamar xaasidiinta guryaha ugu xidhaysaneed ka soo xaaqaano saasay ku xaalmarsantaha kuna xoroobaysaa war hamar haruuntiya nimankaha weeraray masaakiinta ka hasuugi xaafad seeaha ku duuleen uskalamaan markii xamar weyne la weerari oo buuq qaraxyo yeereen awow waxaa siri xamar xawaal lamaa laga rawaa aryaadhaha xakiimkii abuuray xaqa oo ku leeyahay ruuxii xafidayba ummaddana xidhiirsho xuquuqdooda dhowre xarig eebba kii jaray xaq ilaali maaye xulufada nijaasta maad xawda goysaan xaad ka dhowrahaysid war kalemaanay suuqa bakaanaha waa tii dabka kacay waa ta la wareeray xarunta gobolka banaadir marka waxaa isweydiin mudan maxaa isku beegay labadaa masiibo soose ma dhici karto ujeeddadu inay ahayd maamul iyo dhaqaalaba muqdisho hala dumiyo war sowma dhici karto inay islahaayeen dabka inta lagu mashquulsan yahay qaraxyada la weydaarta war khawaariijta suuqa xamarweyne miyaa lacagtii looga diiday war khawaariijtu muqdisho maamul iyo dhaqaalaba inay dumiyaan mar horay u badheedheen sababtoo a ah inta hoteelku taalkiiba shan jeer baa la weeraray xarunta gobolka banaadirra guddoomiyaheedii hore iyo maamulkeedii horaa ku maqan marka tani waa shaqo ay weligood hayeen mid cusub ma aha war dadka qaar waxay u maleeyaan haddii layidhi shabaab xaradheeraka xaggaa lagula dagaalamayaa mar inaan qof ka joogin aryadhaha warkiyo kooban qaa'imiinta iyo khawaariijtu guryahay idinkugu jiraan qaraxyaadaan qorshaysaanon laqabaan qoomama jire qaraxyaadaan qorshaysaanon laqabaan qoomama jire xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabow ahayd barnaamijkii ogaal oad kala socoteen keenan guud ahaanna waa inaga intaa saaxiibayaal barnaamijkii ogaal anigoo cabdicasiis beerada ila socodsiinaya abitaan barnaamijkan la mida ku kulmi doona nabadgelyo